بsم الlh الرحmn الرحيم alحamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبيinا mحmed وعlى آlه وصحبه وsلم أجمعين amا bعd qال الناظم رحimه الlه taعالى وفي الxadيiث mخha الدعاء خوف توkل kda الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إناabة خضوع والاستعاadة والاستعاanة kda اsتغاaثة bه سبحاaنه والذبح والنذر وغير ذلك ففهم ديت أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي waxa uu yihi cibaadadan ku jirnay wafi lxadiidi xadiidkii waxaa dhexdiisa ahaado ku sugnaa mukhuhaa cibaadada dhuuxeeda adducaau ducada inay tahay khawfun cabsi weeyaan hiya yani cibaadadu waxaa ka mid a ah min anwaa minhaa waxaa kamid a ah cibaadadii khawfun cabsi alla laga cabsado tawakulun tala saarasho kadaa sidaas in laeg alrajaa-u rajadii alla la rajeeyo wa ragbatun damac ilahay xaggiis wax laga damco la rajeeyo wa rahbatun cabsi khushuucun khushuuc wa khashyatun cabsi inaabatun alla usoo laabasho khuduucun isdulayn walisticaadatu magangal walisticaanatu kaalmo weydiin kadaa sidaa istiqaasatl gurmad dalab bihi billaahi alla laga gurmad dalbo subxaanahu nasahnaaye waaldabxu gowrici wannadru nadarkii wagayru dalika iyo kaa keyrkiis ee fahm hudiita lagu hanuuniye awdaxalmasaaliki jidadka kan ugu cadaan badan wa sarfu bacdihaa cibaadada qaarkeed leexinteeda ligayrillaahi alla keyrkii loo leexiyo shirkun weeyaan waa shirki wadaajin oo tawxiidkii kasoo horjeedo wadaaka kaagaasina aqbaxu lmanaahi wixii layska reebay kan ugu foolxumo badan cibaadadii marka anwaac qaybo kamid oo kuu sheegaa cibaadada anwaacdeedu waa badan tahay maxaa yele waxaa lagu yihi kullu maa yuxibuhu llahu wayardaahu wax kastoo alla jecel yahay oo raallina ka yahay wax badan waay marka qaarkood dadku waa yaqaanaan inay cibaado yihiin yacni in lasii caddeeyo maba loo baahno salaadu inay cibaado tahay nin kasta waa ogyahay sujuudda rukuucda yacni soonka waxyaabahaas oo dhan inay cibaadaad yihiin waa layska garanaa oo la ogyahay laakiin dadku in badan oo cibaadaadka kamida oo is cibaado uhaysanin baa jirta kuwaasuu baraarujinaa sheekha raximah llahu tacaala cibaadaduna waxaad ogaanaysaa waa waxa sawaabta iyo ciqaabka ku xiran ka tegisteedana yani ciqaab baa ka dhalanayso cibaadadii hadii la yani cibaadadii anwaacdeedii samaynta la sameeyaana waxaa ka dhasho hawaabaa ka dhasho oo janaa lagu galaa ilaahay bay raalli gelinaysaa oo ilaahay subxana watacaala jeclaanay cibaadada marka qaarkeedna waxaa la yidhaha waxaa weeyaan waa cibaada badaniya qaar waa cibaada qalbiya qaarna labadaba waa dhici karta inay isugu jiraan cibaadaadka marka qalbiga ah aada ay muhiim u yihiin kuwa qalbiga ka dhaco sida yacni marka laga hadlayo iimaanka asalkiisa ay u tahay eh, acmaasha qalbiga ay iimaanka asal ugu tahay ayaa acmaasha cibaadada guud ahaanna kuwa qalbigu ay aada muhiim u yihiin marka cibaadaadka qalbiga waxaa kamida ah qaar badan buu alla sheegay inta badan ba cibaadaadka qalbiga oo ka hadlay khawfka tawakulka raqbada rahbada khushuuca waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeyaan waa cibaadaad u badan qalbi ah dadkuna in badan aysan moodeyninba baynamaa rukuucda iyo sujuudda waa cibaadaad badaniyo cibaadaadka qalbiga iyo kuwa badaniga asal waxaa ah kuwa qalbiga asala oo haddii qalbigu fiican yahay badankuna waa fiicnaana badanku qalbiga unbuu taabic u yahay wuxuu ka bilaabay marka wuxuu yihi fi lxadiidi xadiidkii waxaa dhexdiisa ahaaday muquhaa cibaadati cibaadada dhuuxeeda adducaa waay saasaa xadiidka ku jirtay buu leeyahay wuxuu ishaaraya adducaau muqulcibaada xadiidkana alxadiid bi hada lafdi waa daciif oo ibnu ibnulahiica ku jiro sida uu saxiixa ku yahayna waa adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaado waqaala rabukum udcuunii astajib lakum un akrii waqaala rabukum udcuunii rabbigiin wuxuu yihi barya astajib lakum markaasuu yihi ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii baa layihi marka horena ducaa laga hadlaya marka dambena can cibaadatii buu yihi ducada iyo cibaadada marka waa isleeyihiin sidoo kale fi suurati maryam saasuu ilaahi subxaana wa tacaala uu ku sheegay waactazilkum wama tadcuuna min duuni illahi waadcuu rabbii casa an laa akuna biducaai rabbii shaqiya oo ducadaas marka waxaa weeyaan mid mas'ale mid cibaada hadday ahaa lahayd intuba waxaa weeyaan waa un haddii alla bari ay tahay iyo hadday cibaadaad kala tahayba kulligood waa iska wada duco ibnu rajab sida uu taxqiijinayo falama اctazlhm wama yacbuduuna min duuni illahi saasay ahayd aayadda ka dambayso ducadii baa laga hadlay markaasu falama ictazalahum maa yacbuduuna min duuni illah markuu ka dheeraaday iyo iyaga iyo waxa ay caabudayaan ilaahay sukadiisa marka ducadii iyo cib markii horena wuxuu yidhi eh, waxaad baryaysaan waa ka fogaanaa yiri marka waxa ay baryaayeen waa waxay caabudaayeen liana ducaa huwa alcibaada ducadu marka meeshaas weyn bay ku jirtaa waa darsigii hore waa uga soo hadalna khawfun alla ka khawfun cabsi yaa kamid a cibaadadii cabsida marka waxaan sheegnay labay labay u qaybsamaysaa khawf oo dabiiciya bani aadamkii ku abuuran kaas isaga maaha hadda kan laga hadlaayo kaas hawaabna male ajarna male isaga nacam waa iska wax bani aadamka jibriyi waay wax bani aadamka lagu abuuray weeyaan waana qur ambiyadii ilaahay baaba qaarkood lagu sifeeyo lagu sheegay fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab iyo nabiyullaahi muusa magaaladii buu ka baxaa soo baqaayo oo isdhahayo goormaa lagu qaban doonaa taas waa bani aadamku wax ku beeran laakiin midda laga hadlaya halkan waxa weye oo ilaahay keyrkii in loo sarfiyo aan la ogolayn waa khawfu sirri waxaa la yihahda khawfu sirri waxaa weeyaan yacni qalbigaaga inaad uga cabsato cid aan asbaabihii looga cabsanayo aan haysanin inaad uga cabsato taas ilaahay keliya unbaa le subxaanahu watacaala adigaad alle uma jeedid subxaanahu watacaala maca dalik inaad ka cabsataa lagu faray ilaahi subxaana watacaala anagoon u jeedin oo anan arkaynin yaa haddana mar kasta qofka muminkaa baqdinaa ku jirta ciqaabka allo mar walba ka baqayaa isagoo dagan isagoo yani laflo ku sugan in la qabto iyou ka baqayaa cabsiyaa ku jirta iyou ka cabsanaa ilaahi subxaana watacaala marka khawfu siri waa kaas allah iska leh laakiin kaas mid lamida ah haddaa ilaahay keyrkii uga cabsata ka waran oon awooddaasba hayninba nacan ruux masalan waxaad ka baqaysaa haddaad ilaahay u toosnaato waxaa ka baqaysaa jinni masalan oo haddaad salaadihii ku xiranto ood ilaahay ka cabsato oo yacni baqdin qofkii marka wuxuu ka baqayaa jinnigii inuu waxyeelaayo yeelaayo ama in bacdi naas haddii uu qaladaad ay samay jireen haddii qofka uu ka toobad keeno xaqi iyo tawxiidkii uu qabsado ja waxa wey waxaa lagu cabsiinaa awliya wax lamida laqabo ah. cabsi male awliyadu kaasna ambiyada ilaahay baa lagu cabsiyi jiray khawfkaas ambiyada ilaahay baa lala doonay laakiin ambiyada ilaahay kama cabsanay markay leeyihiin in naqulu ila ctaraaka bacdu aalihatina bisu qaala inii ushhid allaha washhadu anii bariiun mima tushrikuun min duunii fakidunii jamiican uma laa tundiruun inii tawakaltu cala allahi rabbii warabikum ma min daabatin ila huwa aakidun binaasiyatiha saasuu yii ilaahyadeenii baa saa wax uga sheegeysay waaliyay kugu rideyna marka ilaahay unbuu tala saartay nabiyullahi huud nabiyullaahi ibraahimna sidoo kale waa qur-aanka ilaahay dhahay wakayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum billahi maa lam yunazil bihi calaykum sultaana fa ayu lfariiqayni axaqu bilamni in kuntum taclamuun markuu wax ka sheegay ilaahyadoodii oo waxba ma taraan oo yii waxba ma anfacaan waxna ma dhibaan ayay ku cabsiiyeen iska jiray dhehen aalihadaan aad ka sheegayso marka dambe wax xun bay kugu samaynayan aalihadaas maa awood iyo waxle markaasuu yihi wakayfa akhaafu maa ashraktum seen uga cabsanaa waxa aad idinka ilaahay wax ugu darteen walaa takhaafuuna anakum ashraktum billahi idinkana ma aydnan u baqaynin idinkoo ilaahay cid kale la wadaajiyey fiir balde iyagii ilaahay kama cabsanayaan waxaan waxba tarayni ku cabseenayo ay ambiyada ilaahi subxana wa tacala ku cabseenayo waa aaday marka ambiyada ilaahay ugu cabsiin jireen xataa khawfkaas marka kala la diidaya marka qofka inu isku dhiiba kaasoo kalea ayb dadkeena soomaalida haddaad dib ugu fiirsataanna waxa weeyaan qaarkood cabsidaas aaday ugu jirtaayo dad baa jiniyada iyo yacni hadba magacyay ku magacaabaan qofka waxaa laga yaabaa sanadkiiba inuu laba mar camal jinniga wax iska siiyo oo yacni weliba dadka dumarka ay aada ugu badan tahay wadaado iyo waxbay ku magacaabaan iyo ayaamo iyo waxbay ku sheegaan markaasi waxay samaynayaan qofku waa xanuunsanaa wuxuu leeyahay jinniyadii aan wax sii jiray oo aan ka baajiyey waayo wax diradan ii keena khawfka la sheegaya kaas wa haadaa huwa khawfu siriga waa shirki lama ogola wax axad adiga aan dabeecadaadii waxa uga baqda aan meeshii aan oolin inaad iskaga baqato ha ilaahay unbaa iskale subxaanahu tacaala cid kale malaha tawakulun alla tala saarasho waa ayaa ka mida buu yidhi tawakulkana waa alictimaadu cala allahi maca akhdi lasbaab alloo la tala saarto asbaabtana la qaato wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniintiin alla keligiis tala saarta qofku yani waxaa la rabaa eh, xaajaadkiisa iyo risqigiisa iyo yani iyo wax kasto inuu ilaahay u tala saarto asbaabtiina ou la yimaado qaato laakiin haddii adiga risqigaaga iyo maamulkaaga iyo caafimaadkaaga cid aa iskaga dhiibata marka oo maadaama aniga sheekh hebel iyo awliye hebel magaaladan ay ku duugan tahay ama sheekh hebel maadaama uu eh, muriidkiisa aan dhahay bis waay hidaayana aniga cid kama raba aan isaga ahayn wax walba saan u tala saartay lama ogola hidaayadaada inaa ilaahay utala saarato hanuunkaaga eh, risqigaa inaa alla utala saarato low anakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarisqu اطayr taqduu khimaatan wataruuxu biطaana soo nabiga sal l slam uu yiri xadiidkii cumar kaas marka isaga waa tawakulka dadka qaar waxay isdhihi karaan oo oh, qofka hadduu yidhaahdo ani biilkayga iyo waxa aan cuno iyo yani masruufkayga hebel cunugaan dhalay iyo aabahay yaa ii keeno oon u tala saartay kaas tala saarasho ma ahan yani maxaa yeelay tala saarashada dhabtaa laga hadlayo waxay tahay wiilkan inuu kuusoo shaqeeyo adiga ku masruufo waa asbaab waayo ilaahay baana asbaabtaas qadaray soo lama arkin dad ilmo ay dhaleen wax haystaan waxna aan siinaynin waalidkood ma aha yani haddaa adigu wiil dhasho oo shaqeeyo automatically inaad iska helayso oo risqigaaga madmuun uu yahay maaha adoo dhashay ayaa ayuusa waxba ku siinaynin hadduusa ilaahay dooni subxana wa tacala marka ilmaha waxaa la rabaa inaad asbaab ka dhigato haddii ilmahaaga ay wax ku siinayaan asbaab inaa ka dhigato asbaabuha bis naam laaki hadday istaagaan heer yani risqigii iyo wax walbaba ayaga loo tala saarto cid kale aan ilaahay aan xaggiisa la milicsanin tawakul khaldamay buu noqona kadaa sidaas le alrajaau rajadii baa sidaa lamida alrajaau rajadii oo ilaahi subxaana wa tacaala unbaa marka la rajeeyaa waragbatun waa isku macno alragbatu waraja waa isku dhow yihin waa laba kelimado mutanaadif isku ah waragbatun damac ama rajo allah iskaleh oo alla wuxuu yihi eh, faidaa faragta fansab wa ilaa rabbika farqab wa ilaa rabbika farqab rabbigaa keligiis raadi oo jeri oo yani damac isaga damacaagu ha ahaado waxaad ka aada damcayso ood wax ka rabto rabbigaa keliya ha ahaado qalbigaaga kugu jira mar walba ayb sidoo kale ilaahay subxaana watacaala markuu wuxuu yihi inaa ila allahi raagibuun faqaaluu xasbuna allahu sayu'tiina allahu min fadlihi wa warasuuluhu inaa ila allahi raagibuun haniimada iyo fadliga qaybintiisa iyo markii laga hadlayo alle iyo rasuulkaba waa bixiyaanal laakiin markii laga hadlaayey tawakulka iyo qaaluu xasbuna allah waa tawakulkii ma ogtaha iyo raqbada markii laga hadlayo ilaahay keliya lagu kooday oo alla wuxuu yihi waqaaluu xasbuna allahu allah nagu filan warasuuluhu lama dhihin wa qaaluu xasbuna allah sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluhu innaa ila allahi raaqibuun raqbada markii laga hadlaayo alla fil innaa ila allahi warasuulihi lama dhihin innaa ila allahi raaqibuun alraqbatu lilah waltawakulu cala allah waxdahu ama aliitaa wax siinta nebigana wax siiyaa allana wax siiya subxana wa oo alla wixii eh, nebigu wixii alla keenay ayuu wax ka qaybiyaa oo haniimadii iyo xilmidka ah sheikhulislaam ibnu taymiya qaacidatun jaliila fi tawsil alwasiila aayaddaas saas u dhaha kadaa sidaas ilaed alrajaau iyo waragbatun iyo raqbadii iyo damaca warahbatun cabsidii iyadan cibaadadii cibaado weeyaan warahbatun cibaadadii waxaa kamida cabsida oo ilahay in laga cabsada fa iyaaya farhabuun aniga keliya iga cabsada ilahi subxana wataala khawfka iyo rahbada waa isku macna macno khushuucun baa kamida iyo khashyatun khushuucun khushuuci baa kamida khushuucu isaga marka waxau gaar ku yahay yani waa isaga laftirkiisa waa camal qalbiga ka dhaco waay waa isduleyn khuduuca iyo khushuuca waa isku dhow yihiin khuduuca iyo khushuucu waa isku dhow yihiin waa laba kelima mutanaajis isku ah wa khashyatun cabsi inaabatun alla u toobadkeen towbadana ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala khuduucun tadallulun yani isdulleyn oo macnihii cibaadada dhanbaaba kaas ah alisticaadatu magangal oo alla la magangalo waa cibaada iyadan isticaadada waxaa ku tusaysa inay cibaado tahay saasay ku timid nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu magangeli jiray allah subxaanahu watacaala magacyadiisuu magangeli jiray wuxuu magangeli jiray tilmaamaha ilaahay marnaba ilaahay marna kama kama bixin magangalka xaggiisa oo waxaa soo aroortay acuudu faidaa qara'ta alqur'aana fastaciid billahi min ashayaan alrajiim allah magangal acuudu billah ayuu dhahayaa maxaa yeele shaydaanka shuruurtiisa wax bani aadam iska celin kara malaha waxaa laysaga celin karaa un isticaadada ilaahay laga magangalo galo isticaadada asalkeedana waxaa weeyaan waa sidqu liltijaa'i ila allah yani magangalka alla oo laga run sheega marka eh, xaqiiqadeedi saas waayo waxaa kaloo kamid a nabiga calayh salatu wasalaam magaca tilmaamaha allana waa magangeli jiray maa yani waa allo uu ku magangeli jiray oo wuxuu dhihi jiray allahuma ini waxaa soo aroortay inuu dhihi jiray allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika wabika minka laa axsi hanaan calayka anta kama afnayta calaa nafsi allahuma inii acuudu biridaaka ilaahu waxaan magangelaa ah ridahaaga ilaha ku sifaysan min sakadika caradaadaan ka magangelaa ayb wabimucaafaatikaaaan magangelaa caafintaada od sharta iyo fitanka dadka ka caafiso min cuqub waxaan ka magangelayaa marka min cuquubatika cuquubadaada wabika minka ilaahu adaan ku magangela adaan iska kaa magangela wabika minka wabika minka tawxiid aluluhiya iyo tawxiid alrububiya labadaasaa ku jirta sababtoo ah wabika marka aa leedahay adiga qasadkaaga waa ilaahu adaan ku magangelaa minka marka aa leedahay ilaahu cid shar ii keeni karto iyo khayr ma jirto adiga ma ahani marka waxa aad qadarayso ilaahu kuwooda yani idhibaayo ilaahu adaan kaa magangelaayo adaan ii keeni kara cid kale iima keeni karto ka tawxiid luluhiya iyo tawxiid rububiya labadaba meesha waa ku wada jiraan oo bika minka waxyaabaha marka la magan galo alimaam ibn lqayim raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay sunnada iyo haddii la fiiriyo qur-aankaba waxa alle laga magan gala waa un shar qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas yani min shari lwaswaasi alkhannaas min shari lwaswaasi alkhannaas waaa lamagan waxa alla laga magangelaayo waa shar shaydaan shartiisa qul acuudu birabbi lfalaq sidoo kale min shari maa khalaq ilaa akhiriha shuruur unbaa ilahi laga magan gala shartana marka waxaa marka shar la yihaahdo shayga haddii shar lagu tilmaamo shar haddaad maqasho waa laba waxyaabood waa xanuun shartu waxaa weyan waa aalaam iyo asbaabuhu waa xanuun iyo asbaabihii keeni lahay labadaas waa shar shar haddaad maqasho waa un xanuun iyo asbaabti keeni asbaabtii xanuunkaas keenaysay sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo magangalka nebigan labadaa unbuu ku wareegsanaya mar in wuxuu alla wuxuu ka magangalaa asbaabta xanuunka iyo dhibka u keenayso marna dhibkii laftirkiisa uu ka magangalaa wa minhaa marka waxaa ka mid a allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika ilaahu ridaagan magangela waxaan kaa magangelaa caradaada caradu waa asbaab waa soo maa waa sabab cuquubada keeno caradu waa carada alla subxaana watacaala waa sabab sababtaas hadday kugu timaadana waxaa kugu dhacayso cuquuba kugu dhacayso markaasuu wuxuu yihi kadib wa bimucaafaatika min cuquubatika buu yiri ducadaas marka waxaa sababtiina alla waa ka magan galay cuquubada keenaysay cuquubadiina waa ka magan galay oo xanuunkii aalam iyo xanuunkii ahayd marka hadaa u fiirsato adkaarta nabiga calayh salatu salaam asraar fara badana ku jirta waxaa ku jirta marka haddaa ufiirsataan marka isticaadadu marka taasay ku wareegeysaa walidalika wuxuu ahaa xadiidkii xadii nabiga alayh isalaatu salaam uu yihi qofkii meel dego qofkii meel dego ee yidhaahdo acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari maa khalaq laguma dhiba meeshaasuu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam adkaarta masaa-iga ee galabtii la akrisana way kamid tahay saddex jeer qofka inuu akriyo acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari maa khalaq saddex jeer inuu akriyo culamada marka waxay dhahaan markaa nebiga wuxuu magan gelaa waxaa weeyaan waa kelimaadka ilaahay kelimaadka ilaahay marka makhluuq ma aha hadduu makhluuq ahaan lahaa waxay dhaheen nebigaba ma magan galeenba waxa la magan galaa waa ilaahay subxaana watacaala marka walidalika qur-aanku makhluuq ma aha kalaamka ilaahay makhluuq ma waa la magangeli karaa ilaahu kalaamkaagan magan galay waa dhihi kartaa maxaa yeele waxay yidhaahdeen bitifaaqi alculamaa haddii isticaadadu haddii yani eh, isticaadadu waa inay cibaado tahay isku waafaqsan yihiin culummada hadday cibaado tahayna ilaahay keyrkiis maba magan galeenay dheheen nabiga caleyhi salaatu wasalaam walisticaadatu isticaadadiibaa ka mid a walidaalika dadka gaalada mushrikiinta jinnigay magangeli jireen jinniga ayay magangeli jireen waa lagu ceebeeyey waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqaa waxaa jiri jirtay waagii hore markau nin soo galo quraysh eh, gaaladu marka ay mushrikiin alcarab waadi ama dooxo markay yimaadaan ayay waxay dhihi jireen allahuma inaa nacuudu eh, waxay dhihi jireen eh, nacuudu bisayidi hada alwaadi waadigan jinniga ku jira odaygiisaan magangelaynaa min sufahaa'ihi waxaan ka magangelaynaa kuwiisa wax magaratada ee doqomada ah kii marka la magan galay waa isla weynaanaya marka kibir a u ziyaadaya macan fazaaduuhum raaqa ama insigii laftirkiisaa kibraayeyo mar haddii uu jinnigii weynaay magan galay yacni wax kuu dhiman ma islahaa islahaan fazaaduuhum rahaqan marka waxay u kordhiyeen takabur iyo kibir ay u ziyaadiyeen marka waa lagu ceebeeyey ilahay keyrkii marka lama magan geli karan walisticaanatu isticaanadii baa kamida cibaadadii walisticaanatu kaalmo dalab in kaalmo la weydiisto oo isticaanada iyadana waa cibaado waana asal iyo waxay isku yihiin iyo gaayo cibaadadu waa qaayadii yoolkii danta waxa wixii la rabay waaye dariiqa loo maraayo in la taxqiijiyo cibaadaduna waxay u baahan tahay kaalmo alle nacam walidaalika labadaas ilaahay waa iyagoo wada jirow keeno iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilahi adaan ku caabudaynaa kaligaa kaligaa ayaana kaalmo ku weydiisanayna ayb waxaa kaloo kamid a ah, facbudhu watawakal calayhi ilaahay subxaana watacaala caabud watawakal caleyh tala saare isaga tala saarashadii marka macnihii isticaanadaa ku jira nacam marka cibaada iyo isticaana meel kuma kala haraan dadkuna yacni iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka laga hadlaayo dadna waxaa weeyaan labaday isku taxqiijiyaan oo allana kaalmay weydiistaan cibaadada inuu ku kaalmeeyo waana la imaadaan cibaadadii waa dadka ugu fiican waay dadna waa ahlu cibaado ahlu isticaano ma aha kuwaas waa noogayaan marka dambe sababtoo ah kaalmadii ilaahay baa ka maqan subxaana wa tacaala kuwana waa ahlu isticaano cibaado ma iyagu maba yani ma iska waa ducaysanayan asbaabtiina la imaan maayaan asbaabtiina la imaan maayaan kuwana labadaba waa ka maqan tahay laa yacbuduuna allaha walaa yastaciinuuna billahi tacaala waa kuwa ugu xun waay ibnulqayim madaarij saalikiinka saasuu yiri nacam uu sheegay sidoo kale maqrizina kitaabkan tajriidu tawxiidka la yiraahdo ibnulqayim unbuu ka soo qaaday isaga laftirkiisa xarfan bixarfin ayusoo qaaday marka cibaadadii in alla la caabudana waa la rabaa ilahay inuu kugu kaalmeeyana inaa weydiisatid waa daruuri lagama maarmaan laa siyamaa de in qofku cibaado alle uu ku dhinto hadduu rabo <clears throat> kadaa sidaas in laeg istigaathatun kadaa sidaas oo kale istigaathatun gurmad dalab bihi billahi alla laga gur laga dalbo yaa cibaadaha subxaanahu nasahnaaye alistigaasatu iyadana waxaa weye dalab algaws gargaar dalab waay gurmad dalab istigaasa marka waxay gaar kusii tahay iyada ducadii waa wa waa ducada iyo iyada alistigaasa istigaasada iyo ducada cumuum iyo khusuusa ka dhexeeya ducada waa caam qofku inuu alla baryo ama xaalad adag ha ku jiro ama xaalad barwaaqa ha ku jiro duca un baa layidhaha waa caam markaas istigaasa laakiin waxay khaas ku tahay markaa xaalad adag ku jirta istiqaasada maxay gaar ku tahay xaalad adag markaa ku jirta nacam ayb si aad uga baxsato dhibaatadaas su-aasha aada ilaahay gacmaha u hoorsato qaylada aada ilaahay u qayshanayso taasaa istiqaasa la yihahdaa idan istiqaasa waxaa weeyaan waa nawcun min adducaa waayo goormayna timaadaa cinda shidda waxaad dhihi kartaa alistiqaasatu istiqaasada waxaa weya adducaau ducaa ullahi tacaala alla bari cinda shidda shiddada markay jirto alla la baryo masalan qofkii waa xaalad bani aadamba uusan wax ka qaba karin oo taagan yahay badweyn ayuu iskaga hafana oo ku dhex jira asbaab male cid ka soo bixin kartaa male dhibaatou galay xaalad wuxuu ku jiraa yacni jiro aan waxba laga qaba karin oo kale oo uu yani xanuunkiisii si xanuunkiiba ahaayo shidadiiba ku dhex jiraa inuu ilaahay uqayshado markaas abaaraa dhacday xaalad adag ay muslimiinta ku jiraan yastakiituuna billahi tacaala ilahay bay gargaarka dalbahayn qabuuraha inay aadaan ma aha axaadiis mawduucaado been been oo wax kutubu sunna iyo walaa kutubu sixaax walaa masaajid aan ku qornayn waxaad arkaysa idaa acyadkum alumuur haddii ay waxyaaba idin noojiyaan oo idin daaliyaan yacni waxaad tagtaan uu leeyahay yani ila alamwaat qubuurta aada aadan xaaje dadkii daalisay kii noolay wax ka qaban waayey qof qabri ku jiraa muxuu ka qaban karaa walidalika asxaabu rasuulillahi shiddo iyo dhibaata markay ku dhacdo abaar markay ku dhacdo ilaahay bay baryi jireen subxaana watacaala uqeysho jireen laa siyamaa dadka ay isleeyihiin waa idinka yacni ahlu salaax waayo nebiga weliba ahlu beytkiisa waaye ay isdhahayaani intay dhahaan noo duceeyay dhihi jireen dadka nool weliba nacam nabiga calayhi salaatu wasalaam intay ka tagaan markau dhintay kadib intay iska daayaan isaga ayay waxay dhihi jireen cumar sida uu yiri cabaas uu ku yiri oo kale oo markaa uu saa ugu tawasulay istiqaasada marka ilaahay keligiisa iskale haddii keyrkii loo leexiyo cinda shidda haddii alla keyrkii loo qayliyo waa xaq alla ou lahayo laga leexiyey waa shirki marka waxaana u daliila man qowluhu tacaala man yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaءa alardi ailaahu maca allah marka sida macbuud xaq loo lagu caabudoon allah in aan u jirin yaa xaq ahaanna cid kale oo dhabnimo loogu qayshadaa aysan u jirin allah maaha istiqaasadu marka waa middaa dadku ay in badanba ku dhumeen waay khalaasima ummadda islaamka ummadda muslimiinta sheeganayso ahlu qiblada hadda joogto waxaa laga yaabaa mushrikiin alcarab markay shiddo iyo dhibaato galaan ilaahay keligiis inay uqayshadaanba markaas ayaga faidaa rakibuu fiifki dacuu llaha mukhlisiina lahu ddiin falama najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun waa fara badan yihiin aayaadkaas waidaa masakum duru fi lbaxri dalla man tadcuuna ila iyaah way badan yihiin qur-aankan marka ilaahay subxaana watacaala keligiis un in marka istiqaata la weydiisto haddii ilahay marka mushrikiintu saasay samey jireen laakiin dad badan hadda islaamka u nisba sheeganayaan cinda shidda markay ku jiraan ilahay keyrkiisay uqayshanayaen wahadihi waxaa weeyaan waa bucdun can tawxiid waa fogaan tawxiidka laga fogaanaya wadabxu gawrici oo min alcibaadati cibaadadii waxaa kamid ah dabxu gawrici baa ka mid ah gowracu marka isaga waxa weeyaan ilaahay unbaa loo gowracaa liqowlihi tacaala fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko wanxar wanxar lirabbika rabbigaa u gowrac hadaad tiraa salaada ilaahay baan u tukanaa gowracana jinni baan u gowracaa waa khaldan tahay nacam salaada say cibaado u tahay gowracaana uu cibaado u yahay nacam so ma kasi hal aayadaa layskula sheegay fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko rabbigaana u gowrac gawracu marka dadku maxay sameeyeen hadda jiniyey wax u gawracaan dadkan wax laga tumo waxyaabahan dadka iska tumaana booranaha ama wax lamidka iyo waxaad arkaysaa marka qofkii waxaa laleeyahay jinigii si uu kaaga baxo xoole intaa saa saa ah ayuu rabaayaa laleeyahay jinigii inta nin baa markaa intu jinnigi u dhawaado taqarub u sameeyo jinnigi caabudo ayuu jinnigii dalabkiisiiu sheegana marka wuxuu leeyahay neef saa saa saa u eg hala ii qalo hala ii keeno xoolahan waxaa laleeyahay xoolahan jinnigii baa iska leh xoolihii baa la keenaa waa waa la qalayaa ma la cunaayo xataa nacam meelaa layska dhigaa nacam xoolihii hadhow marka lafo unbaa meesha loogu imaana mararka qaar inaan lafo xataa loogu imaana la arkaa jinnigii baa la tegaya waa gaalnimo cad waayo dadkaas nacam ahlu qiblo ma la dhihi karo nacam dadkaas oo kale maxaa yeelay waa iyaga laftirkooda bay kas haddana uga tegayaan xoole jini xoolahan jiniyaa loogu dhawaana bisin ha sheegin ha sheegin aa lagu leeyahy haddaad bisinka sheegto waa ka xanaaqayaan jini waa daacatu shaydaan iyo dabxu ligayrilaha iskula wada jiro waa cuduro marka hadda bulshadii kudhex dhex jiro wadabxu gawricii baa ka mid a qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin qul ina salaatii salaada wanusukii waa gowrici nusuga ilaha iska laha la salaada soo alle uleeyahay gowricuna alle uleeyahay subxaana wa xoolahaas marka waa bakti oo kale wa xooli jini loo loo loo qalo bakti waa lama cuni kara wamaa uhilla ligayr illahi weyaan wannadru nadarkii ama shardiga say u yaqaanaan wanadru nadarkii yaa cibaadadii ka mid ah annadru ilahay baa isna iskale ayaa iskale liqowlihi tacaala wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamuhu wixii aada bixisaan oo sadaqa ah ama aad nadartaan sadaqadii nadarkii waa laisraaciyey sadaqada say cibaado u tahay nadarkuna cibaado u yahay aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamuhu ilahay waa ogyahay ogaanshaha alla marka maxaa ka ratib maayan waa inuu abaal marinaya ka ratib mayso mar haddii la abaal marinayo marka shaygii cibaado wey aayad kale ilaahay wuxuu yihi jannada waxyaabaha asbaabaha ay ku galeen bacda fadli illaahi mu'miniinta markuu ka sheekeynayo wuxuu yihi ilaahi yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowman kana sharuhu mustatiira waxaa lagu ammaanay nadarka inay oofiyaan nadarku marka waxaa weeyaan hadduu macsiyaha lama sameynayo sidiisa nadarka macsidaa lama lama fuliyo nadarka hadduu dhaaco yahayna oo alla loo nadarayna waa la fulina hadduu qofku sameey waayo uu kasoo bixi waayona kafaaratyamiin ha ku waajibayso kafaaratlyamiin dhaarta kafaaradeeda ayuu la imaana dadku marka meeshaan iyadana waa madhar min madaahiri shirki dadka muslimiinta ka dhex muuqda wa inay u nadaraan ilaahay keyrkii waa shaa'ic oo meelahan dadka marka haddaad weydiiso dadkaan hadda yani ziyaarada sheekhu uu kala qeybi doonaa anwaa anwaacu ziyaaro ka hadli doonaa qubuurta la booqanayo mid sharciya iyo mid aan sharci ahayn u kala saari doonaa meesheedan taas ugu tegaynaa ziyaaraadka dadka hadda ay aadayaan oo qubuuraha ay booqanayaan haddii la su-aalo dadka hadda maxaa u socotaa qabri fulaan maxaa u aadaysaa sheekhaas qabrigiisa wuxuu kuleeyahy waxaan u aadaa shardigan kasoo xirana nadarkii marka annadaru ligayr illah marka qofku inuu hadhow yiraahdo ziyaaradii qubuurtaa la diiday khalad waay sababtoo ah dadkaan maba u socdaanba inay qubuur booqdaan dadkaanu uma socdaan inay aakhiro ku xasuustaan qubuurtan booqashadeeda xaqiiqada saas waa biyihiisou dhaansanaa baabuurkiisou raacaya waa la baxaa saddex boqol afar boqol oo kilomitera la soconaa maxaa u socotaan haddii la yaraa shiikii ayaan kasoo nadar xiranaynaa aan kasoo shardi xiranaynaa laleeyahay intaasoo marka waxaa lagu xiraa marka qubuurta qaarkood waxa calal ka lusha yani tiro ma laha nin kastaa yani nin baa meesha u taagan nadarka waxaas iyo waxaas ilmala-aana ahayso sanada dambe waxaasan keenaa qabriga waa loo xiraa nacam midka kale waa loo xiraa nacam qubuurihii marka waxaa arkay iyadoo calal tiro badan ay saa uga lushaan mar maryo waa madhar min madaahir shirki waay maxaa yeele ilaahay baa loogu dhawaa lahay waa laga tegay maqbuur ayaa loogu dhawaaday axad yani qabri ku duwan baa loogu dhawaaday haddaan waxaan waxyaabahan layska sixin oo ummadda horta xaqi ilaahay haddaysa iska sixin nasri iyo yacni gargaar wuxuu u jiraa cirka intuu u jiro kale waxyaabahan yani waa daruuri ugu yaraan mujtamacu waa inuu fahmo dacwada tawxiidka aqlabkiisa aqlabkiisa yani sida haalibkaa tawxiidku inuu meesha tawxiidku waa inuu haalib ka yahay dhulka laakiin haddii tawxiidkii bidco la dhahaayo waxa haalibkaana shirkiga uu yahay marka xagee xagee loo socdaa marka haddaa u fiirsataan meelaha qaarkood tawxiidka gacanku gambad ah nacam iyo qof yani tawxiidkiibaa waxuu noqday bidca noqday shirkigaas iyo waxyaabahan hadda qur-aanku uu diidan yahayna waxay noqdeen islaamkii saxda ah eegaaba noqdeen marka ilaa jeer waxaas ay isbedelayaan waxa weya nasriguna dadku unbau ku xiran yahay nacam ayb in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim haddii laakiin la yidhaha cudurkan waa jira sax waayo laakin hadda haddii laga hadhadlo ama laga sheekeeyo dadkiibaa iskhilaafaya hadii la dhaho de cudur nin qabo oo qarsaday cudur dilaa oo qofka uu qarsado hadduu qarsado muxuu caafimaada ah, waa ku dhimanaya marka dambe waa u dhimanaya naam dhimashada oo u dhimanaya waxaa weeyaan qalbigiisa inuu baaba-o asaga dhanba oo wax kastaba macnaba uusan u yeelanin walidaalika waa baaba-ay dadka noocan ah oo waxaan ku dhex jiro quluubtooda waa baaba-day xaq ma u adkaysan karaan soo ma garanin xumaantii iyo fiicnaantii ma kala kasi karaan laa yufariquuna bayna waxay fiicnaa iyo xumaa ma kala saari karaan wagayru dalika iyo kaa keyrkiisa kamida intaasuu sheekhu sheegay fafham anihu fahm hudiita allow lagu hanuuniyey awdaxal masaaliki jidadka kuwooda ugu toos ugu cadaanta badan lagu hanuuniyey wa sarfu bacdiha cibaadadii qaarkeed leexinteeda ligayriillaahi ilaa gayrillahi ilaahi keyrkii loo leexiyo shirkun weyaan waa shirki ayb wadaaka kaadaas shirkiguna aqbaxu lmanaahi wixii layska reebay kan ugu foorshfun faslun fii bayaani didi tawxiidi wahuwa shirku faslun fii bayaani didi tawxiidi tawxiidka lidkiisa cadayntiisa iyo ufasal yahay wahuwa shirku weeyaan waa shirkiga tawxiidkii lidkiisii waa shirki tawxiid waa midayn shirki waa wadaajin tawxiid iyo shirki waa kala horjeedaan marka ayb tawxiidkii haddaan marka dhahnay tawxiid almacrifa waalitbaat iyo waxau uqeybsana tawxiid alalabi waalqasdi shirkiga laftirkiisa intaa unbuu ka baxaa oo waxaa jira shirkun fi rububiya shirkun fi lasmaai wasifaat iyo shirkun fi lcibaada inkastoo shirkun fi rububiya caalamka kuma badna asaga kan uluuhiyada cibaadada ilaahay keyrkii lala wadaajinayaa badan shirkun fi rububiya waa yaryahay dadka uu ku jiro soma kas cudurkaas laftirkiisa marka lislaami ma ka maqan yahay shirkiga xagga rububiyada rububiyada waa fahmi kartaan macnaheedu waxaa weeyaan maamulka koonka iyo koonkan maamulkiisa iyo abuuristiisa iyo iyo milkigiisa in ilaahay aada cid kale la wadaajiso rubuubiyadii baa shirki kaga sugan tahay markaas oo rabbi aan rabbi aan alla axad aan alla ahayn ayaad rabbinimada ilaahay la wadaajisa kaas marka caalamulislaami madaharkiisa waa ka jiraa laftirkiisa maca alasaf oo wuxuu uga jiraa dadaa waxay aaminsan yihiin dad rijaalulgeyb la yiraahdo ama iyagu awliye ay ku tilmaamaan oo koonka wax ka maamulo oo yacni tasarufulkown koonka maamulkiisa inay wax kuleeyihiin oo qaar ay irsaaqda iyo roobka iyo wax ka wadaan iyo qaar ay yani eh, iyo iyo tadbiirkaba nacam qofka haddii uu aaminsan yahay qudrada ilaahay subxaana watacaala iyo qudrada weliga inay isku mid tahay ama ay yani malagtu ardullahi sharqan waqarban wain shitu afnaytu lanaama bilaxdatin khalqigan dhan haddaan doono ilbiriqsigan ku baabi-inayo ilaahay baa iskale taasoo oo kale iyada laftirkeeda aaday u jirtaa marka wa anahu yanqasimu wuxuu qaybsamaa shirkigu ilaa qismayna laba qaybood asqaru wa akbaru yani ictibaaraad badanaa laga qaybiyaa shirkiga ictibaar marka la fiiriyo e, ictibaarka tawxiidka haddii la fiiriyo wixii tawxiidku kasoo horjeedaa shirkigii shirkun fi rububiya shirkun fi lasmaa sifaat shirkun fi luhiya guud ahaan haddii shirki ahaan la qaybinayona laba qaybood u shirki akbar iyo shirki asara shirkun akbar wa shirkun asar shirki weyn kan weyn daabitkiisa waa maxay waa wixii diinta looga baxo oo waajibsadana alkhuluudu fi nnaar in naarta lagu waarana waajibsanaa shirki akbaraa leera waa cibaado ilaahay ou lahaa oo keyrkiis loo leexiyo shirki akbara waa shirkiga asqarkana waxaa la yiraahdaa waxaa weeyaan istutuska oo kale sida nebiga uu ku sharxay uu ku macneeyey sala allahu aleyh ali wasalam istutuska ama al ariyaa waxaan la yiraahdo marka ayaa laftirkiisa laba nooca ku khaldamin haddii qofka camalkan sababta oo u sameynaa ay tahay ilaahay keyrkiis bis hadday tahay salaaduu tukana wuxuu u sameynaayo ma ahan inuu ilaahay ku caabudo ulajeedo kaloo u sameynaayo taas gaalnimada shirki akbar way taas maxaa yeele qasadkiisiiba ilaahay waxba kuma laha qofkan mar haddaanu shay qasadkaaga alla uus waxba ku lahayn shirkaaga waa akbar markaas soo ma kasin masalan waa tukanaa wuxuu u tukanaa wax kale ma aha ilaahay uma tukanayo dartiis wuxuu u tukanayaa in maalkiisa iyo naftiisa ugu badbaadaan waa is waa riyaa laakiin shirki asqara maaha akbar waayo sababto a qasadka ilahay waxba kumaba ahaba laakiin midka shirkiga asqarkaa nebiga uu ku tilmaamayo waxa weeyaan waa qofkii ilaahay buu camalkan u sameynaya dartiis markaas dabadeeda wuxuu ku daray war hebelaa ku arkaayo xoogaa camalkan qurxi iyo waxbuu isiiday ilaahay keyrkii baa soo galay kaasoo kale waa marka ariyaa shirkiga asqarka baaciskii hore allow ahaa subxana wa tacaala keligiis waxa ku biciyey camalkan laakiin markii dambea wax ka qaldameen kaas marka waxa weyaan waa shirki asqara shirkiga asqarkaa marka iyo shirkiga akbarkaa waxaa kale ku kala gedisan yihiin shirkiga akbarkaa waa muxbitun lilacmaali kulliha acmaasha oo dhan uu buriyaa naartoo qofkiisa khuluud fi naar oo keensadaa soo ma alkhuluudu fi naar buu keensadaa diintoo qofka ka saaraa mukhrij can ilmilla weeyaan wax diinta diinta qofka ka bixiya waayo muxbit lilacmaali kulliha acmaashoo dhanna waa buriyaa shirkiga akbarka shirkiga asqarkaa qofka diinta ugama baxo shirkiga asqarka qofka diinta ugaga baxaayo naarta inuu ku waaro ma keensanayo islaamnimadiisi baa weli baaqi ah acmaashana dhammaan ma wada buriyee camalka uu la xiriirsaday u buriyaa nacam acmaasha dhan ma wada baabi ee wuxuu baabi camalkii uu la xiriirsaday isaga matalan salaadaad tukanaysa ilaahay dartii ayaad markii hore markaad gelaysa allah akbar atir markii dambaa qasad kale kugu soo dhacay salaadii hebelaa joogo hebelaa ku arkaayo sii qurxi istutuskaasaa camalkaagii soo galay salaadaas ajarkeed waa baabicinaa laakiin acmaashii ka horreysay ood ilaahay dartii u samaysay makaa baabicinaa intaa malalkas marka shirkiga laakiin qofku hadduu ku dhaco gaalnimo oo diinta looga baxo acmaashiisa o dhan waa baaba-ahay kuwii hore waa baaba-ahay walaqad uuxiya ilayka ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin meeshiisu dhan marka waa ka baaba-ay walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun waxay sameynayeen o dhan waa ka burayaan shardi asagana dabcan waxa u ah inuu ku dhinto qofka gaalnimadaas muslim uu ahaa acmaashiisa u toosnayd muwaxid u ahaa shirki akbar u ku dhacay waa ku dhintay markaas codolka baabaa markataasaa iyadana marka ku ah hadow laakiin toobo keena u soo laabto acmaashiisii hore waa waxa weeyaan salaadihii uu soo tuka jiray inuu haddana soo qalleeyo iyo ma laga raboonayo hadduu awel xajiyey mar labaad haddana inuu xajiye iyo laga raboon maayo sida sa saxooxa waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaaika xabidat acmaaluhum fayamut wahuwa kaafiruna waxaa looga dhigay faulaaika xabidat acmaaluhum fi dunya waalaakhira shirkigu marka akbarka iyo asqarka furuuqdaasaa marka udhexaysa shirkiga asqarka marka istutus keliya ma aha naam istutusku shirkiga asqarku ka yahay shirkiga asqarka waxaa kamid a waxaa la yidhaha ashirku fi lalfaad shirkiga yani qofka aan niyadiisa niyadiisa aan ku jirin laakiin carabkiisiibu ka imaana nacam masalan waxaa kamida ah kaasoo kale ilaahay keyrkiisa ku dhaarana qalbi ahaan kama aha in keyrkaas oo sida alle loo weyneeyo kale inuu u weyneynayo ma aha laakiin afkiisaa iska bartay niyadiisa ma ma ma jira laakiin markaas wuxuu leeyahay aabihiis ama waxbuu ku dara dhaarti nacam ilaahay iyo waxaan ku dhaartay ama aabihiisu ku dhaaranaya ama amaanaduu ku dhaarana oo kale iyo wax lamidka nacam ayb haddii laakiin tacdiim ou la xiriirsado tacdiim shaygaanu ku dhaaranaya wuxuuna ugu dhaaranaa calaa wajhi tacdiim markaas shirki akbar oo noqona waxaa kaloo sidoo kale kamida ashirku fi lalfaad waxaa kamida a maa shaa allah washita maa shaa allah washita naam haddii ilaahay iyo haddii ilaahay yiraahdo iyo adiga haddii ilaahay doono iyo adiga iyo isticmaala nabigu wuxuu yidhi ajcaltanii lilaahi niddan ma ilaahay baa ani ila maslisay yiri maca dalika haddana tawxiidkii ashhaado iyo ma uusan dhihin waa shirki asqara waa kaas shirkiga asqarka waxaa kamid a sidoo kale oo culamadu ay yidhaahdaan wasiilo kasta oo midka weyn lagu gaaro kullu wasiilatin tutawasalu ila shirki alakbar waxaa weeyaan waa shirki asqara dariiq kasta oo lagu gaaro shirkiga weyn wax kastaoo ku gaarsiinayo shirkiga weyn kaas shirki asqara waxyaaba badana marka noqonayo kaasoo kale tabaruga in badan oo kamida iyo soo gelayaan oo dadku ay sheegtaan waxyaaba badan oo saas oo kale soo gelayaan shirkiga asqarka marka inahaasa culimadu ay ku sheegaan culimmada marka waxay yidhahdaan shirkiga asqarka ah inta ka badbaadaysa aaday u yartay dhahnaan qalla man yanju shirkiga asqarka ibnulqayim lqayim dhaha maxaa yeele waa shirki ku tacalluqa iraadaadka iyo niyaadka ku tacalluqa qofkana waxaa weyaan qalbigiisa iyo niyadiisa waxaa kusoo dhacay intaas oo sheega kusoo dhacaysa marka waxaa weeyaan qofka ka badbaadaya waa yaryahay walidaalika qofka aan shirkigu qofka uhaysta yani keliya uhaysta kan akbarkaa keliya iyo dadkaas hadda cawaamta in badanoo kamida ah, waxaan hadda ka sheegayna keliya uu ninka uhaysto oo asaga isu haysto laakin muwaxid mi-a mia fi ah a inuu yahay guruura ku jiro nacam walidaalika waxa weyan qof kasta inuu iskaga baqa waayo markuu nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu leeyay akhafu ma akhaafu calaykum ashirku ashirku lasqar waxaa yani la kay cabsi badan yahay waxa weeyaan yir shirkiga yahay sababta waxaa weya waxa uu asxaabtiisa ugu cabsi badnaayo shirkiga asqarku ka dhigan asxaabta haddii loo loogu cabsi badnaa famaa baal famaa baaluna anaga marka xaalkeen anaga say noqonay marka ayb qof kasta marka iraadadiisa iyo niyadiisa inuu aada u feeriyaa fiican inta uu ilaahay keyrkiis kuleeyahay iyo inta uu alle kuleeyahay alaykum salaam wuxuu yidhi marka naadimku washirku nawcaani fashirkun akbaru bihi khuluudu nnaari id laa yugfaru wahuwa itikaadu lcabdi gayra allahi nidan bihi musawiyan mudaahi yaqsiduhu cinda nuzuuli duri lijalbi khayrin aw lidafci shari washirku shirkigii nawcaani laba nooc weeyaan fashirkun shirki akbaru weyn ayb bihi bisababihi isaga sababtiisa khuluudu nnaari naarta waaritaankeeda ah id cilo ee laa yukfaru lama dhaafo shirkiga isagana id laa yukfaru id cilo ee laa yukfaru lama dhaafo huwa isagu shirkigaas wa huwa shirkiga weynna itikaadu lcabdi addoonka samaysashadiisa weeyaan ka dhigashadiisa kayrallahi alla keyrkii ou ka dhigto niddan mid alla u dhigmo musawiyan xaal uu yahay midkii la simaayo bihi nidkaas alla subxaana wa tacaala la simaayo mudaahi oo alle ku shabahayo mudaahi ay mudaahiyan xaal oya midkii ku shabahayo ilaahay subxaanahu watacaala yaqsiduhu wou u qasdayaa cinda nusuuli duri dhibka marka eh, dhibka degitaankiisa agteeda markau dhib soo dego ama dhib uu yimaado nidkaasu u qasdayaa kaa ilaahay keyrkiisa ah yaqsiduhu wou u qasdayaa cinda nusuuli duri dhibaatada degitaankeeda agteeda muxuu saa u yeelayaa oo ugu qasdayaana lijalbi khayrin khayr soo jiididiis darteed o masal lidafci shari shar riixidiis inuu shar ka riixo ama khayr oo usoo jiido darteed buu ula qasdayaa nacam oo u aadayaa nidka aw amase cinda ayi qaradin qarab kasta ulajeedo kastaa ama wax ujeedo kastaa agteeda iyo u qasdayaa taas oo laa yaqdiru aanu karaynin uusan awoodeynin calayhi korkiisa ila almaaliku allaha wax milkiya maahan almuqtadiru ee awooda badan shay kastoo alla maahane cid kale aanay awoodeynin oo keyrkiis ula qasdayo ilahay keyrkiisa ayb maca jaclihi weliba lala qaba yeelitaankiisa yacni qofkan mushriga maca jaclihi yeelitaanka uu yeelayo nidkaas damiirka wuxuu noqonaya maca jacli niddi nidka yeelitaankiisa lidalika kaagaas almadcuwi ee loo yeeranayo aw ilmucadami ama kan la weyneynayo aw ilmarjuwi ama kaa la rajeynayo suldaanan uu u yeelayo xujo fi lgaybi qeybka uu ugu yeelayo waxyaabaha maqan bihi suldaankaas sababtiisna yadalicu uu ku daalacanayo o ku arkaayo calaa damiiri man axad qalbigiis yafzacu u argagaxayo ileyhi xaggiisa u argagaxayo shirkiga akbarka sheekhu dhowr waxyaabood uu ka sheegay waxyaabaha uu ka sheegay waxaa kamid ah, wuxuu yihi washirku nawcaani fa shirkun akbaru bihi khuluudu naari bisababihi yani khuluud naar sababtiisa waxaa noqonayso naarta naarta kuwaaritaankeeda ayb id laa yufaru maxaa naarta inuu ku waara maxaa maxaa keenayan id cila laa yufaru lama dhaafo shirkiga akbarka isaga lama dhaafo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laakiin culamada muxaqiqiinta waxay leeyihiin aayaddaas in allaha laa yakfiru an yushraka bihi akbarka iyo asqarkaba waa soo gelaya akbarka iyo asqarka waa soo gelaya maxaa yeele aayadda waa la ilaaqay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi nooc walba oo ilaahay marka loogu shirki sameeyo aayaddaa soo gelaa waciidkana saasa saasaa ibnu lqayim iyo saasay dhahayaan marka laleeyahay marka laa yukfaru an yushraka bihi ila yani isku tus camalkii aada ilaahay keyrka isku tustustay waxaa lagugu dhaafa inaad ka toobad keento haddii aadan ka toobad keenin ee aad ku dhimata camalkaas waa lagugu faseexayna aakhira sida xadiidkaba ku cad nacam wa huwa itikhaadu lcabdi gayra allahi niddan bihi shirkigaas akbarkana waxaa weeyaan addoonku inuu ka dhigto ilaahay heyrkiis yacni mid alla u dhigmo nid inuu ka dhigto nid musawiyan bihi oo alla la simaayo mudaahiyan oo alla ku shabahay nidkaas axad kalou samaysanaa nid wax alla u dhigmoo samaysanaa allow ku shabaha marka fi luluhiyati ba uga shabaha shabihitaanka marka hadda macnaheedu maaha wej kastao alle ka shabahaa inuu dhahaayo bani aadamku waa yaryahay wax dhahaayo yacni gaaladii horeba ma dhihi jirin laata iyo cuza dhinac kasta ilaahay bay ka shabahaan ma dhihi jirin bal waxay dhihi jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa bayba dhihi jireen laakiin marka uu kuleeyahay musawiyan bihi waa maxabada waay jacaylka say alle sida loo jece siday u jecel yihiin si la egay u jecel yihiin midkaas soo ma kasan cibaadada ayay waay sida alle in loo caabudo ay tahay waxay u caabudayaan midkaas taana waxaa kutusaya qowluhu tacaala ilaahay uu yihi wamaa adalana ila almujrimuun famaa lana min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim yani tallahi in eh, kunaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin ilaahan ku dhaaranaye baadi cad baan ku sugnayn goorma id nusawiikum birabbi alcaalamiin markaan ilaahay idinla simi jirnay simidda ay ilaahay la simeen marka ma dhihin laabta ayaa dhulkay cirka abuuray inaysa dhihin qur-aankaaba ka warramay laakiin ilaahay bay la simeen laabta iyo cuza macnahaas muxuu noqonaa fi lmaxabati bay kula simeen min annaasi man yatakid min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illah marka musaawaadku marka jihatu tasaawi meeshaas waay nacam maaha in yani qofku hadda haddii la yiraahdo war haddaad tiraa war ilaahay keyrkiisa ha samaysanin oo ilaahay ha ku maslinin maya ani maa ku masliyey ilaah dhulka cirka abuuray waa ogahay ilaahay inuu weyn yaho cidka weyn aysan jirin hadduu yidhaahdo kuma filna haddii allahaas weyn uusan u jeclayn sida uu waxa kale u jecel yahay yacni si ka badan waa inuu alla aada u jeclaado laakiin hadduu maxabada ah ilaahay keyrkii kula sintay khalaas ilaahay baad keyrkii la sintay marka hada wahada huwa jinsu shirki اlcarab saasuu ahaa yaqsiduhu cinda nusuuli duri dhibka marka dhibka degitaankiisa agtiisa ayuu uqasdaa nidkaas ayuu uqasdayaa yaqsiduhu ay yaqsidu nidda nidka ayuu uqasdayaa cinda nusuuli duri dhibka markuu soo dego ou yimaado lijalbi khayrin khayr soo ugu soo jiido ow lidafci shari ama shar uga celiyo de nabigana gacantiis maba ku jirin qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ila maa shaa allah walow kuntu aclamu lgayba lastakartu min alkhayr aw amase cinda ay qaradin ujeedo kasta qarad kasta rabitaan kasta agtiisa ayuu nidkaas u qasdaa kaasoo laa yaqdiru aanu awoodeynin calayhi korkiisa kaas qaradkaa korkiisa ila almaaliku lmuqtadiru allaha awooda badan maaha cid kale ay awoodiyen masalan abaara dhacday qubo oo nageeyo kuleeyahay qabrigii ilmaa la waayey qabrigiiba u socdaa jabo u baahan yahay qabrigiiba u socdaa daa'iman xagtaa unba u socdaa qofka ilaahay nid bou samaystay dadku yani waxaad arkaysaa maalka kii yani ganacsi inuu yani ukaca rabo kii ilmo rabo kii caafimaad rabo kii abaara hadday dhacaan kii madaxtinimo iyo jago rabo kii jago haysto inaan laga qaadin rabo kulligood qubuuray aadi jireen ilal aanana waa un sidaas ilal aanana waa sidaas marka ama yani qabri waa un iska tusaale wixii meeshii la doono hadaaba ilahay keyrkii u cararaysid alla wuxuu yihi fafiruu ila allah ilahay in loo cararay eh, hadaa keyrkii u cararaysid waxaa weeyaan qasadkaas qasadkaagii ilaahay kuma aadan midaynin maca jaclihi lala qabo weliba yeelidiisa lidalika kaagaas almadcuwi la baryaayo aw ilmucadami ama la weyneynayo aw ilmarjuwi ama la rajaynayo fi lgaybi geybka suldaanan oo u yeelayo yani xujo yadalicu uu ku daalacanayo bihi suldaankaa calaa damiiri man qof qalbigiisa yafzacu ileyhi isaga usoo cararayo wuxuu aaminsan yahay yani qofkaani axadkan sidaa loogu soo ordaayo qeybka inuu og yahay oo weliba uu og yahay inuu asraar haysto asraartaas oo uu ku daalacan karo ee uu ku arki karo qofkan qalbigiisa nin kasta hadda maxaad u carare maxaa qofkan ka rabtaa maxaa meeshaan u aaday markaad tiraahid wuxuu kuleeyahay shiiku wax qalbigaa ku jira waa ogyahay maxaa u daliila tajaaribuu ku keenaa marka waa saasaa dhacday meeshaasaan maraynay meeshaas waxaasaa ka dhacay yii dadkii baa la weydiisadiyay noqotay qotay uu kuleeyahay kalaamuhu kulluhu waa tajrubaad un waxaa laga yaabaa jinni inuu u qabray ama shaydaan inuu u qabray meeshii yani wax ka arkayey meesha meesha waxaasaa ka jira usheeg dadkaan si dadkiina loogu baadiya seena loogu dhumo marka ninkaanu marka wuxuu ka ictiqaadinayaaba qalbigii yani ninkan inuu asraar haysto asraartaasoo qofkan qalbigiisa ku dhaalacan kara ayb calaa damiiri man ilayhi yafzacu dad kastoo isaga kusoo cararo oo xaajo iyo dan ka kalehba qulubtooda loo ogyahay soo ma garan marka taasuu yeela waxaasoo dhan marka waa shirki akbara iddica qeybku yani jini iyo wax qeyb og male aan alla ahayn subxaana watacaala qeybka mutlaqa ah mutlaqa cilmi lgeyb ilahay unbaa yaqaan caalimu lgeyb waxaa lagu sifayn karaa ilaahay subxaana watacaala ama ambiyada ilaahay soomaa intou ka ogeysiiyey qeybka ay og yihiin intii alla oo ugu talagalo ka ogeysiiyey og yihiin oo weliba loogu talagalay nebinimadooda in lagu caddeeyo caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul asalkana saas waay aayado badan baana tilmaamaya saas qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun wthani shirkun asqar wahuwa riya فسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار والثاني نوع لباad شhirkiga شhirk shirki weyaan أصغر oo yar yعnي أصغر min الأول kii horu ka yaryahay whuw الrya whuwa isaguna الrya sutuska waay fasarahu waxaa riyaha shirki asqar inuu yahay ku fasiray fasarahu waxaa ku fasiray bihi riyahaas shirkiga asqarka waxaa riyaha ku fasiray khitaamu اlanbiyaa ambiyada kii khatimay oo dhamaystiray waa nebiga caleyhi salaatu wasalaam wa minhu shirkiga asqarkaa waxaa isagoo ayuu kamid yahay waxaa kamid a iqsaamun dhaar bikayri ilbaari allaha dhulka cirka abuuray keyrkiis lagu dhaarto kamaa sidii ataa yimid fii muxkami alakhbaari akhbaarta sugan akhbaartii la sugay sida ku timid dhexdeeda marka alxalifu bigayr illah hadday calaa wajhi tacdiim ay tahayna waa shirki akbar haddaysan ahayn oo carabka un iska yahayna waxa weeyaan waa shirki asqar faslu fi bayaani umuurin yafcaluha alcaamatu minha ma huwa shirkun wa minha ma huwa qariibu minhu wa bayaanu xukmi ruqa wtamaa'im halkan wuxuu fasal uga dhigay fii bayaani umuurin arrimo cadayntooda yafcaluha alcaamatu caamada ay sameeyaan dadka yani cawaamta minhaa waxaa kamid a ah waxyaabahaas maa huwa shirkun wax shirki ah oo alla qeyrkiisa cibaadada wax laga siiya ah wa minha waxaa kamida ah maa huwa qariibu minhu wax shirkiga u dhow wa bayaanu wabayaanu wa bayaanu xukmi ruqaa wa bayaani xukmi ruqaa tufta xukunkeeda cadayntiisa u fasal yahay watamaaimi iyo qardhaasyada xirsiga ayb halkan marka waxaa uga hadla waxyaabahaas marka cawaamtu ay sameynayso waktigiisii sheekha haddana un waktigi waa un iska sidii oo sheekh wakti dhow unbau ahaaba konton iyo sagaalkii konton iyo sideediiba u dhintay marka weli sidii unbay u jiraan waxyaabahaas marka sheekha uu kuu sheegaan oo qaarkoodna ay shirki tahay qaarkoodna ay yacni shirki dariica ila shirki ay tahay marka wax kastoo dariica ila shirki ahna shirki asqar ay noqonayaan sheekhu marka wuxuu yidhi waman yahiq biwadcatin aw naabi aw xalqatin aw acyuni di'aabi aw khaytin aw cudwin min annusuuri aw watarin aw turbati alqubuuri liayi amrin kaa'inin tacallaqa wakalahu allahu ilaa maa callaqah ayb wuxuu yidhi waman yahiq waman xadkii yahiq ku kalsoonaado oo kalsoonidiisa ku xiro biwadcatin aleel wadcada waxaa weya waa aleesha baashaan badda Eh, aleel wax kale anu uma aqaan kuleyta waa baddaa baddaa laga helaa waxaa weeyaan marka eh, eh, badahay ku badan tahay iyo xeebaha aleel unbaa la yihah wax kale qofkii u yaqaan doo jira waa korna dhexda waa ka jeexan tahay waana ka sarsaran tahay ya shalfish maal laha english waman yasiq axadkii ku kalsoonaado oo yacni kalsoonidiisa ku xiraa biwadcatin aleel aw amase naabin mici xayawaan aw xalqatin ama xalqad yani bir la wareejiyey oo biraha gacanta lagu la gashtoo kale iyo aw amase aw amase aw amase acyuni diaabi dhurwaaga indhihiisa maxaa wuxuu ukeenaa kulligood waa ka hadli doona insha allahu tacaala aw khaydin ama dun aw amase cudwin xubin aw cudwin waxaa la dhihi kara aw amase cudwin ay cadmin laf oo min annusuuri gorgorka yacni kamid ah eh, lafihiisa aw watarin ama boqon aw amase turbati alqubuuri qubuuraha ciidooda waxaasoo dhan qofkii kalsooni ku qabo yacni intuu soo qaato inuu ku badbaadayo ku magangelayo u arko liayi amrin arrin dhammaantiis kaainin ahaan kaa-inin oo ahaanayo liayi amrin arrin dhammaantiis kaa-inin ahaanayo tacallaqahu ku dhagaayo qofkaas nacam wakalahu llahu ilaahi subxaana wa tacaala waa u tala saartaa oo waa garabkiisa ayuu ka ayuu kaga baxaa wakalahu llahu ilaahay wuxuu u tala saaraa oo u daayaa ilaa maa wixii callaqahu ou isku xiray n ku xirtay oo umuurtiisa uu ku xiray ayuu u daayaa saddexdan beyd marka waxyaabaha wuxuu uga hadlaa waxay tahay wuxuu yidhi waman yasiq biwadcatin yacni carabtii ama waqtigii kitaabkan sheekhu markuu alifhayey xilligii asaga iyo dadkii uu dhex joogay wax ay samayn jireen oo ay ku kalsoonaayeen oo ay aaminsanaayeen isha iyo sixirka iyo yani waxyaabahaas idinka ilaalinayo xirxir camal ay u haysteen ayuu ka waramayo asbaabaha iyo waxyaabaha marka lagu xirsi xirto oo shuruurta laysaga ilaaliyo laba nooc asbaabaha sharta layskaga ilaaliyo waa laba nooc asbaabo sharci ah asbaabo sharci ah oo sharciga ogol yahay asbaabaha sharciga ogolyaha waa laba nooc marka sabab yacni sabab yacni eh, adkaartii waay nacam qur-aan qofka inuu isku akriyo adkaar inuu akristo alle inuu baryo adciyo sameeyo waa sabab sharciga sabab asbaabta kaleo sharciga waxaa weeyaan wixii yacni daawo ahaan loo ogaaday oo yacni tajrube ahaan iyo daawo ahaan in qofkaanu cudurkan shaygan daawadan cudurkan inay wax ka tarayso oo weliba asbaabihii ay uga taraysa iyo kulligeed la og yahay naam oo la fasiri karo lana macnay karo kuwaas waa asbaab sharciga banaan waay maxaa nabiga sal l slam wxuu yihi cibaadallahi tadaawo addoomada allo isdaaweeyo haddii cudur kugu dhaco marka kaniini inaad isa soo gadatood cunto wax aan ka hadlayno kuma jiran naam soo ma garanin haddii jirra kugu dhacdo ama aada il iyo wax isaga cabsato qur-aan ama adciye aa isku akriso sabab sharci waa iyadan qayb labaadaa jirta marka oo xirsi xirka ku saabsan oo aan sharci ahayn qaybta aan sharciga ahayn oo marka sheekha ka waramayo waana waxyaabo marka shirki keeni karo dariica ila shirki amaba shirki noqon karo y بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم